way iman doontaa marka itifaaqu ahli اlxalli waalcaqdi waa mujtahidiintii inay iswaafaqaan haddii ay mujtahidiintii la yidhi labaa baxday cawaamtii way baxday wifaaqooda iyo khilaafkooda wax ahar iyo saamaynna ma laha waxaa baxay hadduu ijtimaacu juz-i yahayoo jamiicu lmujtahidiinsu inuusan ahayn oo jamhuur baa tiri iyo dabaqa mucayanaa tiri iyo waxyaabaha lamidkaana ta'hiir ma laha ijmaac maaha xujo ma yihiin mise ma aha dib buu uga hadli doonaa musanifku qeydka saddexaad min ummati muxamadin sal ly slam weeye halkaana waxaa ku baxaya umamkii hore iyo umamka xaaliga ay joogeen ummaddan ahayn ijmaacooda wax ka soo qaad ma laha xujana maaha isaaq shiraasi fi lumac isagu wuxuu leeyahay haadaa qowl اakariina inay ummaddan un ijmaaceeda xujeya oo isxaqlisfaraain iyo rag lamida waxay ka soo guuriyaan ummaddan keliya khasaa'ista dalaa'ilka shariicade ummadda nebi maxamed maaha aha ummadihiin ugu horreeyey ambiyada loo soo dirayna intaan la nasakhin sharaa'icda ijmaacooda xujuha halkaasaa muran dheer ka dhacay ijmaacooda xujuha waxaa laga yaabaa inaad tirahdaan maxaa aada la isugu wareerinayaa ijmaacooda inuu xujo ahaa waxay ka farcama ka far ahar baa ka dhalanaya haddaanu dhinaana sharaa'icdooda sharcun lanaa weeye waxaan sharcigana khilaafin ijmaacoodana uu sugnaado xujo ma yahay mise maha la dariishan karo sharcigana wax khilaafsan uusan imanin bitariiq thaabitana inay ku ijmaaceen ay soo baxdo xujo ma yahay wey iftiraadaadka qolyaha usuuliyiinta iyo dadka lamidka yihi waa wixii caqlan suuragala in cilmi ahaanna meel la saaro way jirtaa iyo ma jirta ma dhihi karno laakiin aan ka soo qaadno kitaabka iyo sunnada waxay xikaayoodeen masalo sharciyo ahlulkitaabayni min qablina ay isku raaceen looma xikaayoon inay shariicatu muuse ahayd towraad iyo injiil in inayd looma sheegin laakiin dadkii atbaacda iyo xawaariyiintii atbaacu muusa inay isku raaceen baa la sheegay sharcigan wax khilaafaya kuma yaalo xujo miyaa mise maaha waxay ku xidhan tahay fii sharcin xujo ma ahayd sharcu man qablanaa ma ahayd mise ma ahayn jadalku halkaasuu ka farcamay sayfidiin alaamidi iyo rag lamida markay masaladan gedgediyeen tawaqafa maxujuhaa mise ma ahayn halka waxaan haynaa umamu saabiqa ee ambiyada loo soo diray intaan sharaa'icdooda la nasakhin ijmaacooda xujo maaha mise ma ahayn qowlun nacam wa qowlun laa qowlka haalidkoo aamidi ah iyo tawaquf wixii intaa ka badan iyo ixtijaajaadka la isla maray mutawalaadka wey qeydka afraad wuxuu ka hadlay calaa amri min alumuuri arrinun arrimaha ka mid a ah. arrimuhu luga ay noqon karaan sharciyaadna way noqon karaan umuur caqliyana waa noqon karaan umuur dunyawiyana way noqon karaan amri min alumuur waa tacmiim waana qowlka musanifku uu rajaxayo raximahu llahu tacaala laakiin ma wixii sharciyaad iyo lugawiyaad ah mise wixii caqli iyo dunyawi ah waxaa caqligaa juweyni filburhaan oo kaleeto dood badan buu ka galayaa wuxuu leeyahy laa athara lilijmaaci fi lcaqliyaat waayo baabkaa qaطciyaad baa la deliishadaa qaطciyaad caqliya marka ijmaac atharba kuma leh buu leeyahay wax hadduu qaطci caqli ay yahayna waa daruuri in la ysku raaco haddii kalena waba la ysku raaci kara ijmaac baabulcaqliyaat atharba male buu leeyahay daahirka siiqada cumuumka tacriifka musanifkeenana caqliyaadka way ku jira masalamatu nizac weyt masaladaas masalada labaad ee umuuru dunyawiyana waa raaziyi atba huwa alasaxu cinda araaziyi inay dunyawiyaadka xataa ijmaaca la ictibaarinayo iyo atbaacdiisa minhum almusanif keenan min atbaaci araazi iyo waman macahu fii falakihi wareeg aamidina qolyo fii falakihi wareeguu leh kutubtooda ikhtisaariya waxaa ku raacsan ibnulxaajib iyo aamidi iyo way la qabaan lakiin masala khilaafiya wey qolyaha waxay leeyihin umuur dunyawiya ijmaac wax mal macno ma laha xujana ma aha innagu maadaama usuul fiqi iyo qadaaya sharciya aan ka hadlayno in itifaaqu ijmaac yahay umuurta sharciga ah masalada oo masalada caqli loo caqiday baabkan inta kale khilaafkooda iyo ithaareintooda wax badan oo innagaa tamaro badana haddee nooma laha wa fiihi halaathatu abwaabin saddex baab baabka hore waa xujiyada baabka labaadna waa anwaacda baabka saddexaadna waa sharaa'idka albaab alawal fii bayaani kownihi xujatan in la caddeeyo inuu yahay ijmaacu xujo wa fiihi masaa'il lix mas'aluu kaga hadlayaa masalada koowaad wuxuu kaga hadlayaa waa muqadima imkaaniyat lijmac buu kaga hadlayaa ijmaacu mumkin ma yahay ma dhici kara mise ma dhici karo masalada labaadna xujiyaduu kaga hadlayaa saddex afar shanna wuxuu kaga hadli doonaa suwar la ysku khilaafay ma ijmaac baa mise maaha qowlu ahli lmadiina iyo khulafada afarta isku raacooda ama ima shaykheynka iyo ijmaac sukuutiga ahiyo buu kaga hadli doonaa ma ijmac sukuutiga maaha wuxuu kaga hadli doonaa ijmaac ahlicitra citra iyo akhiiran wuxuu ku gabagabayn doonaa hal masalo ah ku saabsan iyada ijmaaca la xiriirta ijmaacu xaggee buu xujo ka noqdaa xaggee uusan xujo ka noqonin tacriifkan kadib waxbuu kasoo soo doonaa amri min alumuurida masala alakhiira fi lbaabi albaabu masala alakhiira buu istihnaa gelin doonaa masaladeen habeen dhaweetay juwayna ka akhriyaynayna ee caqliyaadku inuusan samciyaadku qadaayaadka qaarkood xujiya iyo daliil ahayn oon laayo tasawar an yudraka samcan masaa'ilkii qaab kamid qaar ka mida buu ithaarayn doonaa ama keeni doonaa ile nimanka kitaabtoodii baan ku jirnaaye in marba dhaca kaaga timaado ay kugu soo noqnoqoto masaa'ilkii mutakalimiinta iyo ashaariyadu waa iska tabiici marka haynoo baahinina mar walboon marnaba inaan baraarujinno oo waa tii dhahno waxba haynoo baahinina dee mar haddii la maro mar labaad la maro mar saddexaad la maro marka afraad ee la maro waa inaad garataa marka taqriirkooda la sheego almasalatu lula masalada ugu horeysa wuxuu ka hadlay khilaafka ku jira ijmaacu inuu mutasawar yahay oo imkaaniyada dhicadiisa qowlka isaguu rajaxaya qowluhu lmukhtaar maba uunan sheegin mukhaalifkii istidlaalaadkiisa iyo buu keenay qowlka isaga mukhtaara mukhtaarahu cindahu ah ijmaacu waa mumkin wuuna dhici karaa masaladan waxaa loo hormariyey xujo weeye waxaa ka horeysa ma dhici karaa imkaankaa ka horeeya wuxuu yidhi qowl baa wuxuu yahay buu yidhi muxaalun ay cinda qowmin qaar dadka ka mid a ah, ijmaac waa mustaxiil bay dheheen maba dhici karaba istixaaladan waa istixaala caadiye istixaala caqliya maaha siday muxaal u tahay mithaal bay soo qaateen ay ku tawdiixinayaan ijmaacu masaa'ilka sharcigii beyna annaasi inuu muxaal yahay wuxuu yidhi kaijtimaaci innaasi say muxaal u tahay dadku inay isugu yimaadaan fii waqtin waaxidin hal waqti calaa ma'kuulin waaxidin hal shay oo la cunayo inay isku wada waafaqaan hal nooc inay hal waqti wada cunaan iyadoo meelo kala duwan jooga oo dowq kala duwan leh oo duruuf kala duwan ku nool oo caadaad kala duwan fil ma'kali leh inay dadkii hal mar dunida meeshay joogeenba ay isku cunto wada cunaan waa mustaxiil bay dhaheen tasawurka caqliga waa iska mumkin laakiin caadatan waa curfun waa mustaxiil kadalik intaasoo culimaa iyo mujtahiinoo meelo kala duwan jooga duruuf kala duwanna ku nool hal mar hal qowlu masale ah oo dee ijtihaaddii ay ku qaydeen inay isku wada waafaqaan iyadana waa mustaxiil bay dheh wax dhici kara maaha wa ujiiba waxaa looga jawaabay bianna dawaaci dawaacida mukhtalifatun way iskhilaafsan tahay khilaafsan tahay thamata halka aada sheegteen ee cunnada ah iyo mas'alada sharciga dawaacida iskhilaafsan masalada sharcigana dawaacideedu mustanadaad sharci oo la raacaynaada mas'alatu laklina dawaacideedu shahiyatu nafsi iyo ictiyaad waay marka bakhtala idahde waa qiyaas maca alfaariq waay daaciga cuntada diidaya in lagu midoobo iyo daaciga sharciga ee mustanadaadkiisaa isku mid ma aha mar haddayna isku mid ahaynna inaad uga qiyaasataan oo taad cumdo iyo asal ka dhigtaan mustaxiil inuu yahay ma asaxayso hada alqowl alawal aslan mustaxiil weeyo ma dhici karo qowlun aakhar wuxuu leeyahay mustaxiil fii daatihi ma aha lakin yatacadaru liطilaacu calayhi natiijada waa isku mid in la ogaadoo la xaqiijiyo tacriifka aan soo sheegnay itifaaqu lmujtahidiina min ami ummati muxamedin fii waqti min alawqaati ah aliطilaacu waa mutacadir faida tacadara kalmustaxiili hayri lmumkin buu lamid yahay qiila waxaa la yidhi waa qowl labaadee yatacadaru lwuquufu calayhi in lagu istaago muxaal ma aha laakiin in la ogaadaa mutacadir oo la taalacdo liasbaabin wuxuu yihi saddex sababood baana mixwara asaas u ah saddex caamil iyo saddex arrimood oo saameyn leh baa diideysa mas'alada koowaad wuxuu leeyahay waxaad dhahdeen mujtahidiin horta ma tira kooban yihiin in la wada garanayay u baahan tahay acyaantoodii lama wada garan karo in la wada gartana waxyaaba diidayaa jira wuu sharxi doonaa arrinta labaad wuxuu leeyahay waxay u baahan tahay kow horta in la garta acyaantii mujtahidiinta si loo yihahdo mujtahidiintu isku wada waafaqeen laba waxay u baahan tahay haddana in la wada ogaado maa halaba calaa dannihim ilan ijtihaadku khalabatu danni weeye haddana waxay saddexaad ay u baahan tahay hal mar inay isku waafaqeen saddexdaana suuragal ma ah kow acyaantoodii horta in la wada ogaado waxaa diidaya lintishaarihim way baahsan yihiinoo dad meel ku kooban ma ahano nin furin dagaal buu ku jira nin ganacsi buu ku jira nin magaalada tacliim buu ku jira nin maamul buu ku jira nin zuhdi iyo buuruhu ku jira nin beertiisu iska tabcanaya ilmihiisu iska dhaqanaya dadkii dunida iyo daafaheeda bay ku kala fidhiisan tahay ku dar waktigaa innaga waxaa dhahdaa telefoon ma jiro oo website ma jiro oo t v iyo idaacad ma jiraan nin khuraasaan buu joogaa ninna andalus buu joogaa ninna jasiiradda carabtuu joogaa ninna afriiqiyuu joogaa ninna faris buu joogaa ninna balqaan buu joogaa intaasoo dhan horta oo meel walba mujtahidiin badan joogaan nolosha qaybaheeda kala duwan ku kala jiraan lintishaarihim horta yaa koobi karay dhehen waa kow waxaan acyaantoodii loo wada garan karin kow liintishaarihim iyo wa jawaasi khafaa'i waaxidin mid ka mida inuu qarso waaxidin oo minhum ka mida inuu qarsoomaa ba dhici karta ixtimaal waxaa dhici karaa xataa haddii aan tira koobna dhahno miduu inaga qarsoomo waxaa dhici karta wa khumuulihi innaga inuu naga qarsoomo ninka isagoo la yaqaano baa dhici karta wa khumuulihi nimaan laba aqoonin inuu yahayoo iska mutacabid oo iska cibaadaysanayo cidnama aqoonin dad akhfiyaa ummaddan ka mid a taasi waa masaladii macrifatu acyaanihim asbaabta waxyaabaha diidaya macrifatu maa galaba calaa dannihim waxyaabaha diidaya waa ka mid a wa kadibihi inuu been sheego khawfan cabsi inuu sidan yidhaahdo cabsi darteed baa dhici karta cabsidaa amaa min sultaanin buu ka cabsanayaa ama min muftin lahu mansibun buu ka cabsanayaa ama min haybati caalimin buu ka cabsanayaa hunaa waxaa la keenay athar ibni cabaas oho masalat lcawn cumar inuu ku waafaqay markuu joogay wuu suurat lmuwaafiq lahaa markuu dhintay kadibna uu khilaafkiisa fatwooday oo la weydiiyey warse waxu jiraa wuxuu yihi qad hibtuhu wa kaana rajulan mahiiban atharkaasi aada usuuliyiintu u bayhaqi ay warinayaan waan ka hibaystay waan ku dhici waaya bui khilaafkiisa nin laga cabsadana wuu ahaa inuu sultaan beliha dhici karta halabatu dannigii taa ma aheen mawaanic kala yeelan kartaa inuu masaa'il ijtihaadi oo ciddii wax dhahda khilaafka ijtihaadka waxba inaan laysku qabsan inuu arki jiray baa dhici karta walow masala ijmaca sukuutigii ay gelayso mas'alada ku saabsan ijtimaacuhum fii waqtin waaxidinna waxau yihi waa adag tahay oo yatacadarow ow rujuuci inuu noqday qabla fatwa alaakhar ka kala fatwadiisa adduunka saasaa loo kala fogaa isgaarsiin badanna ma jirine kan iyo kan kan marka la soo ogaaday kii kale intuusan fatwoonin kii inuu ka noqday baa dhici karta intaa marka la isu geeyo ama acyaantooda garashadooda mutacadir wada koobidooda liasbaab jirta ama halabatu danigoodii in la garto mawaanic iyo mu'ahiraad ay jiri karaan baa dhici karta ama fii waqtin waaxidin inay isku raaceen in la xaqiijiyo la ogaadaa kal karto kan markuu fatwoonaya kan intuusa kan kan ka noqoshadiisu kanba ka horreysiy ka dambaysi fatwoon masala lama xaqiijin karo wa min hunaa bay dheheen qaala alimaamu axmed man iddaca alijmaca fahuwa kaadib wahiya mutacadir waxaaso dhan in la ogaado intaa waadax soo ma wejkooda wa waxaa looga jawaabay dhe marka iyagoo kaa murankoodii jawaabta qoladan dhegeyso بأنhu laa yatacadaru mutacadir maaha fi ayaami الصaxaabati maalmihii saxaabada fainahum iyagu kaanuu maxsuuriin ay ahaayeen qaliiliina yar hadalkaa waxaa laga fahmay in saxaabada wixii ka dambeeyey aynan ay mutacadir tahay wuu sallimay hadalkan waxaa iskale asalkiisa ninka la araazi fi lmaxsuul qolyahan innagu waxaa laga yaabaa waasitiyadaan ku aragnay marka markaan xikaayadan abcad man naxki canhu waa ibnu taymiya laakiin raazi isagu wuxuu leeyahay walinsaafu annahu laa طariiqa lana ilaa macrifatihi ila zamaana الصaxaabati waana riwaaya can ilimaami axmed arrintaasi waana madhabka daahiriyada marka intaas wixii waastadaad ku aragtay ku darso xataa beedaawi iyo asalkoodii raazi iyo sidaa inay qabaan oo idinkunbaa qabo marka lagu yidhaahdo xataa waxay ka anfici adaan aabba raazi waa kan dheh iyo atbaacdiisi waa kuwan waxanagu keliga jeebka aan ka keennay maaha halkaa waxaad moodaa daahirka weliba sariixa cibaarada raazi markuu yh walinsaafu anahu laa ariiqa lana ilaa marifati macrifatihi ilaa zamaana saxaabati inta kale intishaarkii iyo mawaanicdan bay sallimeen walidalika ijmaacan uu ka hadlay ijmacu tasriix waay ijmac sukuutigii maaha aha lianna musanifkeena waxay nooman doontaa ijmaac sukuutiga laysa ijmacan walaa xujatan masalada tacadurka iyo sucuubadeedana waad garan kartaa jamiicu lmujtahidiin intay hadleen haddana iswaafaqeen in la cadeeyo tasriix wada tasriixiyeen hal mas'alo fii casrin waaxidin jamiicu lmujtahidiin intay hadleen ay wada tasriixiyeen iswada waafaqeen masalada waad garan kartaa xadda sucuubada ku jirta gaar cinda intishaari alcilmi watisaaci aruqca intaa masalada hore kaga bax isqabqabsigeeda almasalatu athaaniya annahu ijmaca xujatun wey waana qowlu ljamhuuri khilaafan lilnadaami waashiicati waalkhawaariji intaasaanu khilaafsanna halkan musanifka daahirka cibaaradiisu annadaamu almuctasili wuxuu ka soo guurinayaa inkaaru xujiyati alijmac والmashhuur can الnadaam inkaaru imkaaniyatihi xujadu waa farac moogtahay can ilimkaan bay farac ka tahay nidaam madhabka mashhuurkay aimadu aada ugu tiiriyaan de anuu kitaab u qoray maanan arage mashhuurka ku yahay waxa weye ijmaaca mumkinba maaho mas'aladii hore ayay geliyaan madhabka nadaam markii ay ka hadlayaan oo qolada mukhaalifiinta ee muxaalun leh inuu ka mid yahay musanifkana halkan wuxuu geliyey qolada xujiyadiisa khilaafsan inuu ku jiro marka masalada bal shuruuxda dib ugu noqda bal kitaab uu leeyahay haddii la heli lahaana way fiicnaan lahay dii kale kutubta asxaabtiisa muctasiladun baa awla ah in marka hore naqliga asalkaa loogu noqdo washiicati shiicaduna ijmaacu xujo maahay qabaan laakiin daahirka cibaaraadkooda ijmaacu inuu xujo yahay baad ku arkay haddana waxaa markaa daahirka cibaaraadkooda qaarkood xujo weeye haddaad ku aragto maxaanu leenahay xujo maahay qabaan munaasabaadka qaarkood ama meelo badan bay ku sheegaan bisharti an yakuuna fiihim lmacsuum macsuumku keliga haduu istaagana isagaa xujaah inta kale hadday israacaan biduuni macsuumna xujo maa idan ataxqiiqu xujada cindahum qowlu lmacsuumi waay alimaam zaman kastana laabudda min imaamin macsuumi ninkii la waayena ninkaan dhalanina weli dhuumashu ku jira wlkhawaarij khawaarijta iyagu waxay dhaheen baa la yidhi ijmaac xuja ma sunadii bay qayb haystaan lanaa waxaan leenahay wujuuhun annaga waxaanoo daliila dhowr weji baan daliishanaynaa dalaa'ilka musanifku wuxuu sheegayaa saddex daliil saddexduna waa laba aayadood iyo xadiid alawalu annahu tacaala jamaca wuxuu kulmiyey bayna mushaaqati rasuuli nabigoo la khilaafo wa itibaaci gayri sabiili almu'miniina iyo mu'miniinta dariiqooda meel aan hayl la raaco filwaciidi goodigii hanjabaadda la isuu geeyo xaysu qaala markuu yidhi waman yushaaqiqi rasuula ninkii khilaafa kow min bacdi maa tabayana lahu markay u caddaata alhudaa hanuunka wayattabici raaca gayra sabiili almu'miniina nuwalihi maa tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiraw alaaya fayakuunu wuxuu ahaanayaa muxaraman dariiqa mu'miniinta mid aan ahayn in la raaca xaaraan buu noqonayaa hadduu xaaraan noqdo in la khilaafana fa yajibu itibaacu sabiilihim dariiqooda in la raaco baa waajibaysa id laa makhraja canhumaa labada in la raaco iyo dariiq kale in la raaco wax u dhexeeya ma jiro wujud istidlaalku waxaa weeye imaa dariiqooda inaad raacdo wa imaa khilaafkiisa inaad raacdo khilaafka hadduu muxaram noqdo isagaa kanaa waajibaya darashda waasita ah oo koodana aanan raacin mid kalena aanan raacin ma jiri kartaa se wuxuu leeyahy maya way jiri kartaana muranka qolada kale ee aayadda diidan daliil inay tahay way ku iman doontaa darashda waasita a ah, jirto koodana aadan raacin ku kala aadan raacin iyo ma jirta darashda waasita ah qiila waxaa la yidhi sagaal ictiraad baa istilaagka aayadan lagu keenay sagaal baa dabada la ysu qabtay dadka nusada haysa isku nusqa haysano ilaa safxada soo jeeda asadadka u dambeeya marka laga reebo inta ictiraadaad sagaal doodood baa la keenay meeshaa warku inuu dheeraanayo waad garatay marka warkisaa inta muranka intaa leeg muran ku dheerya kow qiila waxaa la yidhi rataba alwaciida waciidkan wuxuu ka ratibmay ilaahay ka ratibay oo ka dhaliyoo ku saleeyey cala alkulli duuduubka isku jirka mushaaqatu rasuuli iyo hayra sabiil minal raaca isku duuduubkaas baa ciqaabku ka dhalanayaa majmuuca murakabka ah min almushaaqati waatibaaci hayra sabiili lmu'miniin idinkuna waxaad rabtaa inay u daliishataan juz-i oo hayra sabiili lmu'miniin ah marka isma tataabuqsana aayadda iyo waxaa u daliishanaysaan qulnaa waxaan idhi bal calaa kulli waaxidin mid kasta gaar baa looga ratibay majmuuca maahe mushaaqadana waa u gaar hayra sablimn waa u gaar wa ilaa laqaa haddii kale laqwi bay noqon lahayd waxba ka jirin dikru lmukhaalafaati mukhaalafada sablimn khilaafo la sheego waayo mushaaqatu rasuuli in waciid ka dhalanayo mustaqil waay haddii aan haddii aan taa caddayno nusuus kaloo badanna ay ku cadda mukhaalafadan waxba ma soo kordhinin idan dikru mukhaalafati sabiili lmu'miniina waa lagwi kalaamka ilaahayna yusaanu can illagwi waziyaadati kalaamka ilahay lagwiya ziyaadaha ku jirta lama dhihi karo mar hadday saas tahay wuxuu ku ansaxayaa kullun calaa xida calaa kulli waaxidin inaan dhahno ictiraadka ee jawaabtaa ka gudub qiila waxaa la ictiraad labaad ashartu shardiga fi lmactuufi calayhi ku xidhan shartun weeye fi lmactuufi mactuuf iyo mactuufu calayhi baan haynaa waman yushaaqiqi rasuula waa mid wayatabic gayra sabiili muminiina waa mid waman yushaaqiqi rasuula marka waciidka lagu mudanayo waxaa ku xiran min bacdi maa tabayana lahu lhudaa shardi ah wayatabic gayra sabiili lmu'miniinna waxaa ku xidhmaya min bacdi maa tabayana lahu lhudaa hudaagiina waa kitaabka iyo sunnada waidaa tabayana lahu lhudaa lam yakun liitibaaci gayri sabiilihim atharun wa inamaa hudaagii u cadaaday mukhaalafadiisu ku mudanayaa idan ijmaaca xujaa meesha ma yaallo doodu waa sidaas qulnaa waxaan idhi aljawaabu min wajhayni dheh alwajhu lawal laa waa mancigii laa nusallim in shardiga macduuf calayhiga ku xidhan uu macduufkana ku xidhan yahay waxaan naqaana anagu macطuuf iyo macطuufu calayhi icraabta iyo xukun inay wadaagaan laakiin shuruuday wadaagaan ka mid maaha wixii macطuuf iyo macطuufu calayhi wadaagi jireen walidaalika qaacidadan aad dhahdeen asharطu fi lmacطuufi calayhi sharطun fi lmacطuufi laa nusalim wax jira maaha warkaana soo celcelinaya marar badan baanu ka hadalnay tabaa midda koowaad alwajhu athaani sallamna kaba soo qaadsaa inay tahay in sulliba lam yadur ma dhibayo maxaa yeelay lianna alhudaa hanuunka la sheegayo daliilu tawxiidi waanubuwati waay waa dalaalkii caqliga aha ilaahay kelinimadiisa iyo ihbaatu nubuwati wey intaa qadarkaasay min bacdi maa tabayana lahu lhudaa waxaa looga jeedaa markii ilaahay waxdaaniyadiisi iyo risaalada nabi maxamed ay u caddaatay kadib ninkii maxamed khilaafaa looga jeedaa annaguna nin ninkaa weyn ninkaan ka hadlayna ijmaaca khilaaf idan ishtiraadkeedu laa yaduru inuu ijmaacu xujo yahay ayd ina idinku furuuc aad ku fasirteen tabayn lawn annagana usuushaan ku fasiray calaa madhabihim ictiraad thalith qiila waxaa la yidhi laa yujibu waajibin maayo taxriimu kulu maa haayara wax kastoo dariiqa mu'miniinta khilaafsan oo dhan baa xaaraama kama dhigna tan oo siiqadan watabic hayra sabiili lmu'miniina siiqatu cumuum maaha lianna lafdiga hayr iyo sabiil waa labada lafdi oo mufrada cumuumna faa'iideyn maayaan mar hadday ku rumoobaysa suwarka qaarkoodna kufrigaan ku xambaaraynaa hayra sabiilihim qofkii raaca inuu yahay waxa waciidka ku socdo wa maca alixtimaali yabtul istidlaal dhede halkaa usii wado wax laysu soo gaabgaabinayo waa muran dheer baa ereyasa lagu soo koobay qulnaa waxaan idhi jawaabtayadu yaqtadii cumuum buu keenayaa lidaliilayni kow waa idaafa sabiili lmu'miniina mudaafkaana macrifuu faa'iideeyaa qaarba waxay yidhahdeen hayrana waa mudaafa markaasaa nizaac galay mudaafun ilaa nakiratin wey walmudaafu ilaa nakiratinna yufiidu takhsiisa latacriif asoon tacliim faa'iideynayninna tacmiim ma faa'ideynayo oo nakiro caama a ma jirta dee siyaaqi nafyi inay gasho maahane wej labaad lijawaazi alistithnaa'i istithnaahi inuu asaxayo sabiili lmu'miniina ilaa kada waa la dhihi karaa walistithnaau micyaaru lcumuum waa soo maray qiila waxaa la yidhi ictiraadka raabica wey alsabiilu sabiilka aayaddu ay sheegaysa hayra sabiili lmu'miniina daliilu lmujmiciina weeye laa aqwaalu lmujmiciina dadkan ijmaacay waxna waa masalada ku ijmaaceen waxna waa daliilkay ictimaadeen mustanad inuu leeyahay inaan ka hadalnay dariiqooda raaca layna leeyahay daliilkooda raaca wey daliilkii haddii laga hadlayna aqwaashooda raaca aayaddu maaha aqwaashooda haddii ay aayaddu daliilka noqotona dee inagu daliilkoodii inaan raacnaa laynagu leeyahay haddaynaan daliilkii raacin oon aqwaashooda raacno sabiilkoodii waan khilaafnay sabiilkoodii waxaad aayadda u daliishanaysaanna waaba cagsa matluub idinkaaba ka shaqaynaya sabiilkii mu'miniinta inaan la raacin waayo sabiilku daliilka hadduu ahaa daliilkiina aan ka tagno oon aqwaal baan raacaynaa dhiraano sabiilulmu'miniin ma hayno qulnaa waxaan nidhi xamluhu cala alijmaaci baa awlaa haboon sax waa laba ixtimaal oo meesha ku jira laakiin xamluhu cala alijmaaci baa awlaa ka haboon licumuumihi licumuumi faa'iidati faa'iide ahaan in ijmaac aqwaashooda lagu xambaaro baa ka faa'iida badan maxaa yeelay leannu daliilka haddaan ku xambaaro daliilka eh, sabiilkooda mujtahidun baa ka faa'idaysan daliil dan aqwaashoodii iyo xukunkooda ku ku xambaarana mujtahid iyo muqalidba way ka faa'idaysan labada taqdiir waa aqrabu lmajaazayn baa laysku hayaa awla almajaazayn wailaa sabiilkoodu asalka sabiilku waxay kuleeyihiin jidkay mareen oo laga dabamaro dariiqaah ee cagta cagta loo saara way haddana lugtooda ha lagu socdo looma jeeda ijmaacan marka sabiilkoodu ma aqwaashoodaa mise waa daliilkay raaceen waa laba majaaz qolada hore waxay leeyihin ka kala asalsan qowlka waa farac daliilkuna waa asal marka daliilkoodaa awlaa majaazayna kuna wuxuu leeyahay may kana awla majaazayna lianna hada acamu faa'idatan cumuumu lfaa'idana wujuuhu tarjiixi bayn almajaazaat bay kamid tahay wey qiila waxaa la yidhi ictilaalka khaamiskaa waa itibaa yajibu waxaa waajiba itibaacuhum in lagu raaco fii maa saaruu waxay ku noqdeen bihi isaga mu'miniina aayaddu aqwaal iyo afcaal kama hadlayso dariiqii mu'miniinta ay ku noqdeen baa lagu raacayaa laa fii kulli shayin haddaba waxaadna leedihiin cunitaankii iyo cabbitaankii iyo kaba xidhashadii ku raaca maya hayra sabiili lmu'miniin soo lama dhihin maa saaruu bihi mu'miniin baa loo jeedaa oo iimaankii iyo tawxiidkii iyo lamidka ah qulnaa waxaan idhi xiina idin markii saa la yidhaahdo takuunu lmukhaalafatu waxay noqon lafteedu almushaaqatu isku mid bay noqon waman yushaaqiq irasuula iyo gayra sabiili lmu'miniina isku mid noqon fa yalzamu tikraar waxaadna leedihiin hadda fima saaruu bihi muminiin waa nabiga rumayntiisii waman yushaaqiq irasuula iyo marka gayra sabiil mumin maxay kala yihiin natiijada isku mid baa ka dhigteen tikraar baa ka dhigteen kalaamka ilaahayna tikraar bilaa faa'ida waa laga ilaaliyaa falaa yunaasib qiila waxaa la yidhi kii lixaad yutraku litibaacu waa laga tegayaa ra'san ay walmukhaalafatu duuduub baa looga tegayaa bimacnaa daraja waasita ah jirta oon mukhaalafo ahayn aniga tarku litibaac baan samaynaya sabiilihim laakiin hayra sabiilihim ma raacayo waxa dembiga aayaddu hayra sabiilihim ninkii raaca waayo damu calaa haada markii dembiga la yidhaahdo hayra sabiilihim qofkii raacay qofkii sabiilkoodii ka taga sabiil kalena aan raacin dembigii kuma dhacyo dheh idan daraja waxaa jirta waasita bayna alitibaaci bayna atarki wa itibaaci hayri sabiili dariiqana in la raaciyo kooda in la raaco darajo tarki ah oon kan iyo kan midna la raacin baa jirta wa qulnaa waxaan idhi atarku laftiisaa hayra sabiilihim jidkoodii aan ahayn hayra sabiili lmu'miniina tarkigu qofka koodii ka tegay shaksun ikhtaara linafsihi waay anu cid kalana raaci maayo wey iyagana raaci maayo hayra sabiili lmu'miniina qolo kale sabiilkood baa la yidhi anigaa keligee jid jeexanay alikhtiyaaru linafsi itibaacu hayri sabiilihim weeyaan atarku laftiisaaba hayra sabiilihim jid kale ah wa tarku ficlun fi saxiixi lmadhabi dhe marka toddoba qiila waxaa la yidhi laa yajibu itibaacahum ma waajibayo fii ficli lmubaaxi idinka waajib waajibulitibac baad ka hadasheen mubaaxiina waajibulitibac haddaa ka dhigtaan inqalaba almubaaxu waajiban wujuubulitibac soo kamaydan hadlin wax walba ha lagu raacana waa dhaheen dariiqoodii waxaa ka dhalanaysa in saana sax maaha leanna wujuubu lmubaaxaat baa ka dhalanaysa mubaaxaadkay samaynayeen iyo mubaaxaadkay dheheen in lagu raacina waajibtaha ka dhalan fadalla haada calaa ana itibaacood inuusan fii kulli shayin ahayn fii shayin duuna shayin inuu yahay tacmiimkiinu idan halad wey aan kala takhsiisin haddaan idhaahnana waxyaaba owla a jiriyo tawxiidkii iyo waxbaa la isu ishaaraya qulnaa waxaan idhi waxba meel foga ka doonina ka tibaaci rasuuli calayhi salaatu wasalaam ee nabigaba nabiga mubaaxaadka in lagu raaco so waajib ma ee ictiqaadi ibaaxatihi nabiga fi lamri wاnnahyi wاtakhyiiri in la raaca soo waajib maahayn fi ljumla laakiin wujuubka in la raacaa tafaasiishii waa waajiba ma aha wujuub itibaac cala iijaabi اlwaajib waاstixbaabi اlmustaxab wa taxriimi اlmuxaram wa karaahati اlmakruh wa ibaaxati اlmubaax soo maa taan baan uga jeednaa annagana ee cayaan mubaaxaad ba waajibaad noqon ma lehe waxay mubaax yidhaahdeen mubaaxa in lagu raacaa waajiba waa fahanty hor baa laleeyahy qiila waxaa la yidhi sideed almujmicuuna mujmiciintu ahbatuu bidaliili bay ku sugeen laa biijmaacihim iyagu masale markay isku raacayeen annagaa ijmacnay kumayna salaynine daliilkaasaan u haynaabay ku saleeyeen haddaan idhaahno daliilkoodii naga daaya ijmaacoodii aan raacno wuxuu shabahaa qowl aan soo marayo waxaan noqonayna asabiilu daliilulmujmiciinadii bay ku dhowdaa waa isla iyadii qiila waxaa la yidhi wuxuu leeyahay marka masalada laakiin hadda isagu wuxuu uga jeedaa daliil bay ku sugeen daliilkii inaan raacnaan laynaga doonayaa iyagana waxay ina bareen daliilka raaca haddaan hadda nidhaahno hadalkooda aan iska qabsanayna daliilkiiba raadin mayno nastagni canhu alistiqnaawu can idaliili khilaafa sabiilihim waay wuu sallimay mas'alada musanifku qulnaa waxaa nidhi sax saad u sheegaysaan wey laakiin khas khusa nasu fiihi mas'aladan khusa nasu waa la nasakhay fiihi fi lijmac baa lagu nasakhay khusisa miya laba saad baan akrimiya haa nas nas baan akrimiya waa sabqu lisaan khusa nasu baa la nasakhay fiihi fi lijmaac cumuumkii daliilka in la raaco ahaa sax suuro kastana daliilka in la raadiyo yahayd laakiin daliilka sheegay ijmaaca xujiyadiisa baa suuradan inaadan naskii u baahayn oo iktifaa bilijmaac khasisay akhiiran waxaa la yihi qiila waxaa la yihi tan ugu dambaysa kulu lmu'miniina wey almawjuudiina jooga ilaa yowmi alqiyaamati غayra sabiili اlmu'miniina almu'miniin waa ismi mushtaqa ashuna waa almawsuul ah siiqaduna waa siiqatu cumuum lafdiga mu'miniin haddii la yidhina ilaa yowmi alqiyaama bay soo gelayaan idan annaga laftayadu dadkii baan ka midna saa darteed daa'ifa mucayana keed dariiqada haddii la khilaafo muminiinto dhan baa la khilaafay kama dhignaadeen siiqatu cumuumi waayo qulnaa waxaan idhi bal fii kulli casrin casri kastaa gaar looga hadlayaa maxaa u deliishateen qariinaan haynaa wamaa hiya lianna almaqsuuda maqsuudka aayaadkan loo farayo dadka alcamalu weeye maqsuudka tarkiibka zajriga iyo tarkiibka jeclaysiinta isdaba socdaay in lagu camal falaa looga jeedaa haddii la yidhahdo walaa camala camalna ma jira fi lqiyaamati ilaa qiyaamada macnaa bacdaha lagu camalfada wadaan qiyaamadana takliif ma jirto iyo camal fayantafi alcamalu biha bilaa thamarayba noqono bilaa camala saaad usii wada ilaa qofka ugu dambeeya ad gaadhaysta qiyaamada lagaga dhawaaqo laga afuufo kadib baa lagu camalfali miya maqsuudkuna camalfal buu ahaay may qiyaamadan takliif iyo camal ma jiraan halka waxaan ka garanay inaan jamiicu lmu'miniina yowma alqiyaama loo jeedin maxaa soo hadhay casrigii dad kastaba joogay lala khitaabayee camalka laga doonaya maqsuudku inay mu'miniintaas iyaga iyo ka horreeyey raa camalka lagu loola jeedo bay qariinada iyo siyaaqu kutusayaane intaa daliilkii koobaad baynu kaga bixnay intaasoo murana waxaad ka garatay aayaddan istidlaalka la daliishanayo inuusan aada waadix u ahayn walidaalika kathiir min aimati l usuuli aqaruu istidlaalka aayaddan baabkan loo daliishanayo sax waa ixtimaal lakin asariix ma aha athaani daliilka labaad qowluhu tacaala wakadalika saasaan jacalnaakum idinka dhignay ummatan ummad wasatan oo cuduula caddalahum ilaahay baa caadiliin ka dhigay fatajibu waxaa waajibaysa cismatuhum inay ka badbaadaan can ilkhata'i qowlan wa ficlan labadaba kabiiratan wa sagiiratan ay ka badbaadaan bikhilaafi tacdiilinaa qofka inagu cadaalad ka dhignaay la mid maaha waayo kan tacdiilka ilaahay waa istidlaalku istidlaalka in cadaalad laga dhigay laba waj labadaba wasatan waa looga dariishaday alwasatu alcadlu aimadii luqada ku fasirtay luqadiibuu cadliya wej labaadna waa loo dariishanayaayo wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan maxaa ka dambeeya washaahidu laa yakuunu ilaa cadlan mar shuhado haddii la yidhi waad noqonaysaan liannahu wasfiga ka horeeyee shuhadadu ka laga tartiibiyeyna wasatan ay tahay washaahidu laa yakuunu ilaa cadlan calimnaa ana alwasata huwa alcadlu halkaan cuduul cuduulu madlina yihiin mar haddii ilaahay cuduul ka dhigayna majmuucoodana majmuucoodu khata inuu galama dhici karto axaad kama hadlayna ilaana innagu lakin haddaan wax tacdiilino qofkii macsuum ma aha waayo qeybka ma ogin qiila waxaa la yidhi laba ictiraad baa la keenay daliilkana qiila alcadaalatu ficlu اlcabdi walwasatu ficlu اllahi tacaala laba ictiraad baa aayaddan wasatan lagu ictiraaday kan koowaad waxay yidhahdeen alcadaalatu cadaaladu ficlu اlcabdi waaye waay cibaarat can adaa'i اlwaajibaati waاjtinaabi اlmanhiyaati waaye waa wax ka dhasha falka qofku sameeya ka dhasha wey walwasatuna ficlu llaahi wey jacalnaakum wasatan annagaa idinka dhignay wey marka tacdiil noqon mayso waayo tawaarudkuba mid ma isku mid maaha tan afcaashii dadka weeye tanna ilaahay baa ka dhigay weeye qulnaa waxaan nidhi ficlu lcabdi cabdi ficlu llahi ay khalqu llaahi tacaala weeye calaa madhabina maslatu khalqi afcaali lcibaad bay gashay maslada khalqi afcaali lcibaad afcaashan dadkuba allah abuuray waa afcaashana makhluuqatun lilaahi jala wacalaa fa yakuunu tacdiilan wixii masalada khalqu afcaali lcibaadiya ku saabsantee oo masale caqadiya mabxadkee waxayna gelina waana farc min furuuci masaa'il alqadar weeye masaladu khalq afcaali اlcibaad waa farc min furuuci masaa'il اlqadar waay iyo tacaluqu اlqadar iyo mashii'adii iyo qodradii aadamaha tacaluqeeda labada tacaluq ilahi subxaanahu wa tacaala abuuritaanka afcaasha u abuuray tacaluqa ee macnaheeda iyo addoonku la imaatinkiisii iyo aathaarta iyo mashii'adii iyo ikhtiyaarkii masaa'il qadarka ku xeeraa juz-iyo ka mida waay masaa'ilka shaaciga ayna ka mid tahaye aadkana la isku qabsaday cid kastoo gashana ilaa heer waxay la gaadhay diqada iyo ay galaan rikatul kalaam ay galaan baabulqadar baa dee sirullaahi fii khalqihaayo ninkii sii galaba u sii dhadiraandiraa mar kastood masaa'ilkiisa hoos tadqiiqi dhahdo nadiraandirun baad sii geli masrada khalq afcaal marka masaa'ilkii jabriga iyo kasbigu wax jira ma yahay iyo ay ka dhalatay wa iyo maqduur bayna qaadirayn iyo marka da mabxad hadda aan geli karno maaha inta isku raacsan afcaalu lcibaadi makhluuqatu weeye tawaa'ifta muslimiinta isku raacsan baa tafsiirka isku khilaafsan marka lacallaha dee loo baahda maalin baa keligeed in laga qabta maahane meeshan wax meel hoos loogu sii geli kara maaha qiila waxaa la yidhi ictiraadka labaad cuduulu weeye waqta adaa'i الshahaadati xilligay ummaddani markhaati u gudanaysay wasatan litakunu shuhadaa calى اnnaas wadalika fi اlaakhirati goormay ummadaha shuhuud ku noqonayaan waa fi laakhirati aayadduna wasatan cuduul baan idinka dhignay litakunuu shuhadaa waqtiga cuduusha laga dhigay waa waqtiga shahaadada wadalika fi اlaakhirati laa fi dunya qulnaa waxaan idhi idin markaas laa masiyata lahum waxay ummadaha dheer yihiin ma jiro fa ina alkula dadka dhani yakuunuuna waxay ahaanayaan kadaalika sidaas bimacnaa aayadda siyaaqeedu jacalnaakum ummatan wasatan litakuunuu shuhadaa cala annaasi waxay siyaaq aayaddu tilmaamaysaa miisa iyo khasiisa ummaddan leedahay inay tahay markii hadhow la gaadhana dadka oo dhani waxay noqonayaan dad waajiididee ah ilaahay rumaysan gaalba ma jirayaba inkirsan markaa rabbi wujuudkiisa aakharadii jannadii naarti wax inkirsanba ma jiraba dadka maalintaa wax wax isdheerba wixii horunbaa la isku dheeryahaye wax maalintaa cusub oo la ysku dheeraan ma jiro waxaa la isdheeryahe hawaabka iyo maziyadaana waa wax ahar u ah wixii hore laysdheera adduunka laysku dheeraa bimaa kuntum tacmaluun iyo bimaa kuntum tagsimuun iyo bimaa qadama iyo waxaasoo kale o dhan wada akhri leh halkaasuu kala baxay hadalkaas jawaabtaas shuraaxda qaarkood way daciifiyeen jawaab daciif ah, waxaas qaarkood waxay istixsaaneen in la yidhaahdo cadaaladdu waxay taxaquqdaa maca takliif waalaakhiratu laysat makaana takliif fa habata annaha fi dunya adugu intaa kaga bax daliilkan athaalidu daliilka saddexaad qaala nebi sal ly slam wuxuu yidhi laa tajtamicu ummatii ummaddaydu iskuma raacdo calaa khata'in gef iskuma raacdo iyo wanadaa'iruhu axaadiida lamida min xayu lmacnaa wey fa ina axaadiidaas wa in lam tatawaatir ina tawaaturin aaxaaduha axaadkeeda calaa alfaadeede laakina almushtaraka qadarka mushtaraga ah beynaha axaadiidtaasoo ummaddan qalad inayna ku dhacaynina mutawaatirun weeye mar hadduu mutawaatir yahayna xujo waayo waynu soo marray washiicatu shiicadu cawaluu waxay ku wareegeysteenoo iyagu cuskadeen calayhi calaa xujiyati ijmac lishtimaalihi inuu kulansaday calaa qowli imaami lmacsuum marka ijmaaca kale qowlkaa ku dhex jira dartii bay xujo uga dhigeene walidaalikaan dadka xujiyadiisa diidan ugu soo daray haddaad ictiraad keeni lahayd shiicada maxaad ugu darkay dad xujiyada inkirsan saas habkaasaan ugu daray baan ku uri almas'alatu athaalitha masalada saddexaad qaala maalikum wuxuu yihi ijmaacu ahli lmadiinati xujatun waa liqowlihi calayhi salaatu wasalaam ina almadiinata madiina latanfii khabathahaa waxa qashinka iyo wasakhda bay iska caydhisaa waalkhata'u khabathun dheh khata'una khabath weeye dheh markaas fa yajibu an yakuuna manfiyan can ahliha ahalkeeda inayna khabath lahayn khata lahayn baa ka dhalanaysa wuxuu yihi musanifku huwa daciifun weeye istidlaalkan xadiidkaa loo daliishado waa daciif istidcaafku wuxuu yidhi waxaa wuxuu uga jeedaa khabathku waa khata bay khata waa khabath bay ku salaysan tahay walaysa kadalika lianna alkhata macfuwun canhu waalkhabathu manhiyun canhu idan alkhata huwa alkhabath waa halad faidaa kaana hadaa halatan istidlaalka xadiidka ujustaadkii baa halad noqonaya wuxuu yidhi midda labaad wujuudu lkhaطi laa yumkinu an yunfaca can ahli lmadiinati walidaalika naqaalo can imaami alxaramayn wuxuu yidhi madiiniya bayna laabata waxyaabaha dhacaya min almacaasi walmakhaaziya haddaad aragto waad yaabi dadkuna yushaahiduuna madiina inay khata iyo wax badan ka dhacaan ahlulmadiina ahalkeedii khata kama dhaca haddii la yidhaahdo xadiidka loo jeedaa wa macsuumuuna can alkhata alwaaqicu almushaahid yukadibu hada tafsiir idan falaa daliila caleyh wa daciifun wey qaarkood waxay qaydeeno ijmaacu ahli lmadiinati xujatunta imaamu maalik saxaabada iyo taabiciinta keliya uga jeedaaye kuwii kasii dambeeye ugama jeeday qaarkood ahan ila isagu taabiciintu soo gaadhay ahli ahlimadiina waa masaladii imaamu maalik mashhuur ku ahaa marka cindahu isaga xujo maaha u daciifiye maa qiila anahu ijmaacun walaysa biijmacin dheht masaladaas almasalatu raabicatu waxaad dhahdaa qaala shiicatu waxay yidhahdeen ijmaacu lcitrati ahlu beytka ijmaacoodu xujatun weeye liqowlihi tacaala inamaa yuriidu allahu liyudiba cankum اrijsa ahla اlbeyti wayuطahirakum taطhiran wahum caliyu wa faatimatu wabnaahuma o xasan xuseen ridwaan اllahi calayhim liannaha lamaa nazalad markay soo degtay lafa calayhi الsalaatu wasalaam calayhim kisaan buu ku duubay wa qaala wuxuu yihi haulaai ahlu beyti kow waliqowlihi calayhi الsalaatu wasalaam uu yihi inii taarikum fiikum waxaan kaga tegay maa in tamasaktum bi waxaad a qabsataan lan tadilu aydan dhubayn kitaab allaahi iyo citrati taasay daliishadeen marka musanifku kama jawaabin wuxuuna u daayey mas'aladani dooda iyaga iyo ahlubeytka iyo ku saabsan masaa'il fii cilmi alkalaam iyo masaa'il alcaqiida looga hadla wey saa darteed in hadalkeeda halkaa lagu istiifaa lagu sameeyey ayuu u daayey bay dhaheen laakiin asnawi rag lamida ayaa waxay yidhaahdeen waan waan ka jawaabaynaa ko waxay dhaheen horta istidlaalka aayaddu liyudiba cankum rijsa warijsu walkhata'u rijsun baad ka wadaan wejhu istidlaalka muxuu yahay liyudiba cankum rijsa soo maaha walkhata'u rijsun wey wahadaa laa nusallim waa khata'a macfi weeye rijsiguna manfi waa marka rijsigu khata maaha waa xaaraamta iyo najaasadii waxyaabaha lamidka iyo khabadkii waay masaladii khabadkii bay la mareen taasi waa weji sallamna ahla albeyti ereyga ah acamu min haaulaa il arbaca bay yihahdeen oo aayaadka siyaaqooda iyo qaybaha ka horeeyaan saaa nebiya marka laga soo bilaabo ummahaatu lmu'miniin iyo aswaaju nebiyi baa ku jira siyaaqa aayaadkana kutusaya idinkuna waad ka saarteen marka ha isku raacaan intaad ula jeedaana afartaa aayaddu inaan looga jeedin afartoodaas keliya baa daliil u keennay nabiguna waaba kiidi cabdullahi bin abi markuu hadlayay qisadii asxaabu rajulun balaganii adaahu fii ahli beyti isagaa ba ahlu beytkaygii waay taasi waa aayadda jawaabteedii amaa xadiidka wuxuu yidhi xadiidkani haaulaai ahlu beyti dhaha kitaab wa citratina laba dhaha min akhbaari alaxaad wey wahiya laysat xujatan cindakum fakayfa kayfa tastadiluuna biha siaad xujo usuul ugu keenteen axaad weeye xujaba agtiina kama ahayn warday nagala dareera almasalat alkhaamisa masalada shanaad taana waa waa dadka qaarkii waxay waa xujo dheheen ijmac dheheen oon ijmac ahayn ta shanaadna waa qaala alqaadi abu khaasim alxanafi wuxuu yidhi imaamu axmedna waa laga soo guuriyey si ibn alxaaji ba rag lamide eh. ijmaacu lkhulafaaءi alarbacati xujatu waaye liqowlihi calayhi الsalaatu wasalaam calaykum bisunati wa sunati اlkhulafaaءi اraashidiina min bacdi musanifkeennu waqiila waxaa la yidhi ku lamaaneeyey ijmaacu shaykhayni xujatu waaye liqowli alay slam iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar musanifku kan kama jawaabin qaybtan hore waxaa isku dayay inuu ka jawaabo isxaaq shiraazi fi luma isagu wuxuu leeyahy ibnu cabaas baa jamiica saxaabati khilaafay fii khamsi masaa'il wanfarada biha cidnana kuma dhe ijmac baa khilaaftay ibnu mascuudna afar mas'aluu saxaabada dhan khilaafay oo la keliyoobay oo xataa khulafadii khilaafay qofna ma dhe ijmac baad khilaaftay cidina uma deliishanin uma ixtijaajin fadalla calaa annahu macruufka cindahum saxaabada iyo dadkii la joogayba ijmaaca khulafada arbacada inuusan xujo ahayn oo ijmaac loo arkin ba halkaa ka muuqatu yidhi shiraazi tii soo hormartayna waa lagaga jawaabayaa isna wina jawaab kale oo haamishka ninkan muxaqiqa uu ku sheegay baa ugu taalla almasalatu saadisa masalada lixaad yustadalu biijmac muxuu daliil u noqon karaa muxuusan daliil u noqon karin buu ku gabagabeeyey yustadalu bilijmaci waxaa loo deliishadaa fii maak shayga laa yatawaqafu calayhi isaga aan ku salaysnayn waxaan ijmaaca asal u ahayn oon ijmaaca in la rumeeyaay in kaa la rumeeya aynan ku dhisnayn ka xuduudi alcaalam caalamkan waa xaadid iyo makhluuq waa loo deliishan karaa wa waxdati saanic alla waa kiri oo ilaahyo badan ma jiraanna ijmaac waa loo deliishan karaa waayo waxaa la ijmaaci karaa iyadoon taa jirin waa lagu qabsaday labada mihaalba waxaa la ijmaacu mujtahidii umma baa qofkuna ummadda wuxuu kaga ka mid noqdaa xuduud ulcaalam iyo waxdatu saanic inuu rumeeyo baaba iimaankiisa asaaso ah kayfa taquulu laa yatawaqafu calayh masalada baa lagu qabsaday laa ka ihbaatihi alla sugitaankiisa ijmac looma daliishan karo lianna alla sugitaankiisa iyo sifaatkiisa wa nubuwa tasbiqu lijmaaca ijmaaca mustanadkiisu ijmaac inuu xujo yahay mustafaadun min alkitaabi wasunna wa sixatu listidlaali bihima kitab sunna in waxay ku salaysan tahay aliqraaru billaahi alimaanu billaahi biwujuudihi wa sifaatihi wanubuwati nubuwadii haddaba tasbiq kuwaasi kitaabka iyo sunnadii isaga asalka u ahaa baaban ihbaatkooda loo deliishan karin oy kitaabka iyo sunnada xujayna yihiin waxaa ka horaysa inay kitaab iyo sunnahi inaad rumayso taana waxay ku salaysan tahay nabiga inaad rumayso nabi inaad rumaysana waxay ku salaysan tahay ilahi inaad rumayso tasalsulki tasalsulkii aan ka akriyeynay somadan maqlaynay irshaad ka akriyeynay masaladu masaladii weeye wixii ithbaatka ilaahiy wujuudka ilaahay iyo sifaatkiisa iyo nubuwada ku saabsan caqliyaad iyo mucjizaad in baa loo daliishadaa markii taa la rumeeyo kadib baa la ogaadaa ilaahay inuu jiray kadib baa kalaamkiisu xujo noqdaa nabigan inuu soo diray oo nabi yahay kadib baa kalaamkiisu xujo noqdaa ijmaacuna kuwaasuu farac ka sii yahay usuushiisii hore isagu markii halkaa la joogo maba jire saa usoo yaab kule laka ihbaatihi saanica sugitaankiisa ijmac looma deliishan karo waa masaailka mutakalimiinte mar hore soo baraarujinay intabi aan kinin kininka xabaxaba inta lagu siiyo maalinka dambe adoo dheragsanun haysankin xaggaa u ka soo jeedaa lagu arkin wabilahi tawfiq halkaasaan ku deenina